الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسigeenani waa kii lix iyo tobnaad oo ka mida kitaabkii iصلاaح الmجتamع oo iska lahaa sheekh moxamed ibn salim albayxani raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa darsigeenu alxadiiثu الثaaminu والسabcuun xadiidka toddobaatan iyo sideedaad xadiidkaa kii ka horreeyey oo toddobaatan iyo toddobaad sharaxiisa ayaa waxaa inoogu dambeeyey oo idaacat almaal saddex waxyaalood oo ilaahay uu necib yahay oo uusan jeclayn waxaa ka mid ahaa qiila waqaala wa kasrat الsu'aali wa idaacat almaali xoolaha dayicidooda dayaca xooluhu wuxuu ka imaan karaa markii horeetaba xooggaaga iyo xirfadaada inaad gelisid meel aan xalaal ahaynoo kasabkaaga iyo waxaad soo shaqaysatay meel aan xalaal ahayn uu ka yimid marka labaadna aad ku bixisid meel uusan ilaahay raalli ka ahayn ama hadduu doono kasabkii horeba xalaal ha ku noqdee adoo xooggaagii iyo dhididkaagii oo xalaala ku soo shaqaystay marka dambo aad bixinaysid meel uusan ilaahay raalli ka ahayn inaad xoolihii ku bixisid baa idaacatulmaal soo gelaya alxadiiu haaminu xadiidka sideedaad iyo sabcuun toddobaatan iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi jaa-a waxaa yimid rajulu nin ila nebiyi nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisiiyu man axadkeebaa axaqu nnaasi dadka midka ugu mudnaansho badana bixusni saxaabatii la saaxiibid wanaagidayda wanaajintayda ruuxa ugu habboon adduunyadan dusheeda oo inaan la saaxiibo ugu mutaystay waa ruuxee nebi moxamed qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ummuka hooyadii ku dhashay yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii uma man yaa ku xiga deedna qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ummuka hooyadaa ah qaala haddana ninkii wuxuu yihi uma man yaa ku xiga oo kaalinta saddexaad gelaya qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ummuka hooyadaabaa kaalinta saddexaadna ku jirta qaala ninkii wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama abuuka aabbahaabaa ku xiga rawaahu bukhaariyu wa muslimu muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu ka waramayaa labada waalida ina dhashay inay dadka inoogu xaqnimo badan yihiin waa qodob wuxuu labaadoo xadiidkani ka waramayaa labadaa waalidi xuquuqda ay leeyihiin inaysan sinayn oo waalidka hooyadu ay xaqnimo badan tahay macnaa xagga hooyadaa xaqa ku badan yaha ayib hooyadu waxyaalahay xuquuqdaa badan ku mutaysatay waxaa ka mid ah aabbaha iyo hooyada marka la isu fiiriyo dhibaatooyinka iyo mashaakilka korintaada iyo ahaanshahaada ay ka soo mareen waxaa ku badan xagga hooyada kow bilowga horeba markaad bilaabanayso oo hooyada uurkeeda aad ku abuurmaysay waxay hooyadu la kulmaysaa wallaca ay ku wallacsan tahay adiga xanuun iyo mashaakil badan waxaa laga yaabaa cuntooyin badan oo berigii aysan wallac ahayn ee cuni jirtay walacan dartii inay u diiddo cabitaan badan inay u diiddo hurdadu inay ku yaraato isbitaalla inay u gasho dabcigeedii inuu isbedelo dacfi inuu ku yimaado walacaasi marka waa xanuun jirka xagga dhibkau ku hayo marka la fiiriya xagga jirka hooyada u gooniha walacii markay ka gudubto oo laga yaabo hooyada inay walac baxdo mushkilo kalaa soo wajahayso bani aadam baa ku dhex abuuran maalinba maalinka ka dambeeya sii kobcayo sii weynaanaya qofkaa bani aadamka ahaad marka too hooyadaa ku dhex nool culayskii aad ku haysay baa laga yaabaa hooyadii marka inay culays badan kala kulanto culayskaa marka uu gabagaboobo oo hooyadii ay si dhammaysato oo bilihii u dhammaadaan baa waxaa imaanaya xanuun labadiiba ka sii daran oo ah inay ku foolato markay foolanaysana laga yaabo inay geeri qarka u istaagto xanuunka mashaakilka kulaylka dhibka ay marayso ciriiriga qof bani aadam dhamba ka soo baxay waa xanuun intiisa leh waxaa intaa weheliya markaad dhalatay haddana baa dib ugu noqonaysaayo maasaheedii iyo dhacaankeedii baa jaqaysaayo nuugaysaayoo caana ka raadin markaasaa waxaa laga yaabaa inay gaajooto si adigu aad u dharaagtid waxaa laga yaabaa inay soo jeedo si adigu aada u seexatid waxaa laga yaabaa inay u daasho daal badan inay soo marto si adugu aada u raaxaysatid waxaa laga yaabaa wax badan oo ay jeclayd oo ay cuni lahayd ama cabbi lahayd inay uga tagto armu ilmahaagu ku dhibtooda cabitaankan cunitaanka noocaan ilmaha waxaan arkay kooranaya hooyooyinka qaarkood markaan cuno inuu enerjiya wax ku qaadayo inuu ku qufacayo inuu ku xanuunsanayo inuu ku sumayo ayaduna way rabtaa liajlika iyo adiga dartaa bay ah wax badan oo ay jeclayn ay uga tegaysaa ayib intaa keliya ma aha hooyada caanaheedii baa dugta waa sheegay marar badan waxaa laga yaabaa inay istiraahda caanahan ka baqanayaa naaskayga uu ka nugayo ilmuhu inuu ku xanuunsado markaasay kaa gurinaysa markay kaa guurinaysa caanaha waxaa laga yaabaa naasadeeda intay caana kasoo soo inay caanuhu dhiba hayaan markaad nuugay naaskeeda jaqaysidna waxaa laga yaabaa sidoo kaleeto inaad naaska xanuujinaysa adigii noocaas ahaa oo daalkaa lagaa soo maray baa imaanaya hadhowda ruux weyn oo jaahil ka ah oo aan garanaynin waxaasoo xanuuna hooyadaa kaasoo maray markaasaa laga yaabaa inaad isku liqdaartid oo isku taagtid hadalka ku aad adkaysid biilka ku ciriiridin nolosha xoogaada nolol maalmeedka iyo masaariifta aasiisina aada ku gumaysatid anaa ku beela anaa guri kuu dhisay anaa saar kuu galay anaa meel ku geeyey intaasoo meelad kaa soo wareejiyey xajka ku geeyey see hada lagu soo celin kartaa ama ku taaqlin naaskeeda markii nuugeysay kumaysan ohan jiran waxaas intaa dabteeda saxare iyo kaadi ka buuxiso ku mandegtay bay ku kolkoolin jirta haddana ku oran jirta marka waxaa keenaya in badan oo ilmaha ka midu inay caasi ku noqdaan waalidka waxay jaahil ka yihiin oo aysan dareensanayn dhibka hooyadan barakaysani ee ka soo martay ayaa ka mid ah ayib waxaa mararka qaarkood laga yaabaa ilmaha caasinimadiisa waxaa keenaya inay tahay wax waalidku uu sababay marar badanna waxaa laga yaabaa asagoo waxba sababin ilmuhu sidiisa inuu uxun yahay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ilmuhu inuu jeclaysto waalidkiisba inuu nolosha dhaafo suu xoolaha u dhaxalo oo yidhahdo ilaahay ha nooga kaa raaxay hal sana waalidku ku xanuunsan ka waran marka la yidhaahdo oo wuxuu iska dhigayaa ruuxu ducaynayo wuxuu leeyahay ilaahay sidii u khayr ha waafaji waa ilaahu lafta ka qaad ilaahu lafta ka qaad way inuu dilo taantikiyuu rabaa arrinka noocaas waa khata waxaan hadda ka hor meel ku arkay nin oday ah ka daawaday oo la waraystay ninkaasu safar iyo socdaal dheer buu dhalay intuu maqnaa baa waxaa heshiiyey ilmihii asagu uu dhalay iyo ilmahaas xaaskii u dhashay waxay ku heshiiyeen maxkamad bay tageen waxay yidhahdeen odaygii waa dhintay gurigii iyo hantidii iyo dhaqaalihii uu ka tegey ayay dhaxladeen marka way qaybsadeen sharcigiisiina dowladday u celiyeen oo siiyeen waxay kuwaan dee ninkii uu dhintay muddo dheer kabacdi ninkii oo socdaa yimid waa ikana yuu u imaanayaa waa ilmihiisii iyo xaaskiisii hawshii hawshiibuu ka warhalo loo caddeeyey intaa keliya hawshu kuma gaabsane waxay ku yidhaahdeen wax dambe oo dhaqdhaqaaq ba samayn karti lama arko gurigaa ku jira cunaqabatay bay kusoo marka dhaqdhaqaaq ma samayn karo wax sharciyada ma leh ma safri karo magaalada aqoonsigu ku joogi lahay wixii oo dhan baa kala wareegay intaa waxay fiirinayaan xoolihii aan dhaxlanay iyo dhimashadii aan ku xukunna wax ka soo noqonaya odaygii waa tago maxkamadduu taga markaasay yidhahdeen nama dhalin xaaskiisina waxay tihi sooma naqaanbani asag waa inkirin maxkamaddu tagay marka ilmaananaa dhalay xoolahaygi waa ku maqan saas wey xooley waa dayacmeen aniga waxa weeyaan waa dhimashaa lagu xukumay labadiba waa inkireen dhiyaanay aha laga qaado ayagiina waa diiday maxaa dhiyaan alinala ka qaada mama naqaani oo nagu been abuuranayaa waa ilmihii asagu dhalay haddana waxaa la yidhi walaalihii asaga oo ilmaha adeero aya kuwan dhiyaanay aha la qaado mashaakilka noocaasa ilmaha waalidkood u geynaya ma malaynaysa inay kuwa ducaysan yihiin ma ducaysan berri ka maalina bartaasa ilmahooda dhigi doona bartaasa ilmahooda dhigi doona hooyadu marka intaasoo mashaakil ah, oo nuugma leh oo uur ku qaada leh oo fool leh oo haddana tarbiyadii iyo dayactirkii waalidka markay ilmuhu banaanka yimaadaan ee kala qayb qaadanaysay bay saddexdaa xaq ku yeelata xaqa koowaad waa ayada oo ka labaad waa iyada oo ka saddexaadi waa iyada kan afraad buu aabbuhu jooga hadhow waa gaalo waxay ku oranayaan qofta dumarkaa xaq baa ka maqan oo waxbaa ka maqan oo la raadinahaya talo maxaa ka maqan waa imaan la-aan waxay raadinahayaan waxa loo ololeynayo oo loo suxuduubayo maalintii haweenka iyo maalinkii la xoroobay u leeyihiin waa in iimaanku ka tegay oo mansilada iyo wanaagga ilaahay u gaarsiiyay ku qancila ila ahay qof uu iimaanka ka qaadayna adigu iimaan kuma celin karti ayib waxaa intaa weheliya hooyada iyo aabbaha culummada geeb qayb ka mid a ah waxay yihahdeen xaqoodu waa siman yahay qayb ka midana waxay yidhaahdeen xaqa hooyadaa badan waana sida raajix ah xaqa hooyadu inuu badan yahay waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah caaisha baa nebiga waxay weydiisay sala allahu calayhi wasalam ayu naasi acdamu xaqan cala almar'ati qofta dumarka ee la qabo qofka xaqa dadka kule ugu xaqnimo badan waayo markaasaa nebigu yihi zawje waa ninkeeda zawjkeeda weeyaan ninkeeda markuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam oo halkaa ninkii uu ku tilmaamay baa waxaan ku yidhi bay tihi facala arajuli ninka asaga yaa ugu xaqnimo badan dadka ninka dadka ugu xaqnimo badan oo la rabo inuu baari u noqdo waayo markaasuu yidhi waa hooyadii hooyadii asaga dhashay baa dadka ugu mudnaansho badan marka aabihii dhalay hooyadii ba xadiidkaas nebigu ku hormariyo xadiidka axmed baa wariyey imaamu xaakimna waa saxiix yeela imaamu axmed musnadkiisa ragga taxqiijiyeyna waxay sheegeen inuu yahay xadiid sugan inkastoo culammada gobol ka mid ay dacfi ku sheegeen waxaa xoojinaya hooyada iyo aabbuhu hadday isqabtaan xaqa a ah, hooyada in la hormarinayo gabarh saxaabiyad ah ayaa nebiga u timid xadiidka camar bnu shucayb can abiihi can jaddihi gabadhaa saxaabiyadda ah nebiyullaahi maxamed bay u ashtakootay ninkay ilmaha u dhashayna ka sheeganaysa inay ayadu u xaq leedahay ilmahaasoo aabbihii dhalay ee ka mutaysatayna way tilmaamaysaa saddex waxyaalood oo usan aabbuhu midna haysanna way ku dacwootay waxay ku tidhi nebiyullaahi moxamedow ina bnii haadaa inankaygaan ee kan ah kaana baطnii lahu wicaa calooshaydu weel ayay u ahayd wate caloosha hooyadaabaad ku soo qorto ku dhex jiri jirto waa kow wasadyii lahu siqaa naasahayguna waxay u ahaayeen meel uu wax ka caboo dee caanuhu ka cabi jiray waxijrii lahu xawaa dhabtayduna waxay u ahayd meel koobta dhabtay saaraysaa calooshuu ku jiray naasku nugay saddexdaas waxyaalood ayay ayay ugu haystay waina abaahu طallaqanii wa araada an yanzicahu minii ilmahan yarkaa aabbihii dhalay wuu i furay wuxuuna rabaa nebi maxamed inuu iga qaato sal اllahu calayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi anti axaqu bihi maa lam tankixi adigaa ugu xaqnimo badan oo ka mutaystay barbaarintiisa iyo korintiisa iyo qaadashadiisaba haddii aadan nin kale guursan sababtoo a ah nin kale hadday guursato ilmaha korintiisii iyo ninkii inay isu dheelitiri weydo ama tii ninka ay garto ama tii ilmaha ay garto ama laisku cakirmaa laga yaabaa xadiidka marka abu daawuud iyo xaakimba way wariyeen ayib marka aabbaha iyo hooyada waxaa raajixa hooyadu inay xaqnimo badan tahay hooyada xaqnimo badan walidaalika imaamu axmed baa ninu wuxuu yidhi alabatnii ummii abi aabbahay baa ii yeehay famanacatnii ummi hooyadayna waa ii diidta bal u fiirso aabbaa yidhi warkaalay hooyana waxay tidhi wihay u tegi imaamu maaligow maxaan sameeya markaasuu wuxuu ku yidhi eray cajiib badanoo wuxuu ku yidhi aic abaaka walaa tacsi umarka aabbahaana warkiisa yeel hooyadaana ku caasi garooyo maxaad samayda aabbow kaalay imow buu ku leeyay hooyana ha u tegin imaamu maalik wuxuu ku leeyay aabbaha warkiisa yeel hooyadana ha ku caasigarooda adaa lagaa raba inaad wax maaraysidoo labadiiba qalbigooda ilaalisto isu keentido inaada adiguna labadooda caasi ku noqon ayaga dhexdooda cuqdada taaboo iyo isrixriixa aad ka saartidna adaa lagaa raba ayib marka hooyadu wax la xaqi male weligaa marka ogo waalidka ku dhalay weligaa caas ha ku noqon waana sunna rabbaaniya ilmaha waalidkiisa caasiga ku noqda asagana ilmihiisa caasi ku noqonaya meeshaa doontid iyo martabaddaa doontid gaar nin baa wuxuu yidhi waxaan arkay carafo nin ka soo qaaday waalidkiisa nin waayeel oo tunka lagu siyo oo xajka acmaashiisii dhexdeeda la wado nin dhalinyaraha marka wadakasaan u duceeyo bogaadiyo waxaa ku yidhi khayr allah kusiyo aabbahaa si wanaagsan baad baarkuta markaasu aabbaha maaha carafo uma kamid tahaynaba waxaan arkay ninkan waayeelka aho acmaasheena gudanaya tabardarrada badanna ay ka muuqato tunkaygaan ku qado saasaan u caawinayaa aabbihii dhalay maaha inama almu'minuuna ikhwa aabbihiis miyuu dayacayaa marka midka kaasaa u wadaay waxaa lagaa rabaa marka waalidka xaq yeesha inaad ilaalisid waxaa kaloo muhim ah. qofka wax la weydiinayay masaa'ilka diinigaa la weydiinaya haddii su-aalaha lagu badiyo inuu qofkaa u dulqaato nebi maxamedow dadka yaa ugu wanaag badan waa la saaxiba hooyadaa yaa ku xiga hooyadaa yaa ku xiga hooyadaa yaa ku xiga afar jeer aan la soo celina su-aalihii baa kaa batay ee dhaaf mar dambena waxay weydiin nebigu ma lehe waa u jawaabayaayo waa haqabtirayaayo waa nebigu sal alla alay wasalam qofka waa jaahil bixinaya qofka daalibka ah ee ardayga ah ama caamilka ah ee muslimka ah aqoonta durugsan lahayn wixii masaa'il uu diiniya oo uu ka jaahil noqdana inuu culimmada weydiiyo ama masaa'il isu dhow ha noqdeen ama ha kala duwanaadeen isaguna xaq uu uleeyahy isagoo weliba aadaabta iyo anshaxa ilaalinaya can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa waxaa yimid rajulu nin baa yimid ila nebiyi nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo man axadkeebaa axaqu nnaasi dadka midka ugu mudnaansho badan ah bixusni saxaabati la saaxiibidayda wanaajinteeda inaan la saaxiibo wanaajinteeda ayib qaala wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala ninkii wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi abuuka aabbaha rawaahu lbukhaariyu muslim dadka abaalka kuu galay adduunkan qofka kugu abaal badani waa hooyada iyo aabbaha ku dhalay sababtu waxaa weeye waxay sabab kugu ahaayeen adduunkanba inaad timaadid masaajid baad ku jirtaa darsi baad dhegaysan darsi baad akrin qur-aan baad akrin qur-aan baad dhegaysan salaad baad tukan adduunkan khayrka akhrina aad u shaqaysanaysid maslaxad maslaxadaadii adduunyana aad u shaqaysanaysid inaad timaadid ayagaa sabab u ahaa marka galladda ugu weyn ayagaa kugu leh alxadiidu taasicu wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo sagaalaad can inucmaan bni bashiir waxaa laga wariyay radia allahu canhu anna abaahu aabbihiis oo bashiir ah ayaa ataa ula yimid bihi wiilkaa nucmaan ah rasuulallaahi rasuulkii allu ula yimid sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi bashiir innii anugu naxaltu waxaan siiyey ibnii inankayga haadaa ee kan ah ghulaaman addoon addoonkuna xoolahagu ka mid yahay marka wiilkaygaan addoon ayaan siiyey addoonkaasoo kaana lii aniga ii sugnaaday faqaala rasuululaahi faqaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam afacalta ma samaysay haadaa arrinkaanoo waxsiismada ah biwaladika caruurtaada kullihim dhammaantood caruurtoo dhan sidaa ma u samaysayoo mid walba addoon ma siisay qaala bashiir wuxuu yidhi laa maya maya ma samayn qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ittaquu ka baqa allaaha alle wacdiluu u cadaalad sameeya fii awlaadikum caruurtiina fa rajaca wuu noqday buu yidhi abi aabbahay nebiga waa ka soo noqday fa radda wuu celiyey tilka taas asadaqata ee sadaqada how u siiyey waa igala noqday buu yidhi rawaahu bukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey alfaad badan baa xadiidka ku soo aroortay saxaabigan nucmaan iyo bashiir waa laba saxaabi oo isdhalay odaygu waa bashiir wiilkuna waa nucmaan labaduba waa laba saxaabi saxaabi weyn oo ahsaari uu ahaa marka bashiir wuxuuna qabay gabarh saxaabiyad ah oo cabdulaahi ibnu rawaaxihii gabyaaga ahaa la dhalatay oo camra la odhan jiray camra bintu rawaaxa gabadhaasuu qabo wiilkaan u dhashay markii hore ayadaa ka codsato waxay tihi wiilkayga waxaan rabaa inaad waxsiisi markuu yidhi addoonkan siiyey haddana mar labaad codsato waxay ku tidhi addoonkaa inaad siisay inaad nebi maxamed markhaati uga dhigtid baan rabaa si hadhow aan cidimo isugu qabsan oon loogu mubin markaasuu wuxuu isku dayay inuu ka warwareego maalin kasta waxay tidhahdaa wiilkayga wixii aad siisay markhaati nebi maxamed uga dhig markay dhowr jeer ilxaaxa ku samaysay ayuu sameeyey oo soo kaxeeyey nebi maxamedoo oo wiilkiisaanaan wax siiyey meesha waxaa ku qoran haddaad ujeedaa nebigu yidhi ilaahay ka baq laba waxaa ku qoran oo ujeedaa inuu nebigu cadaaladda faray carruurta in loo sameeyo waxaa saddexaadoo nebigu uu ku yidhi xadiid bukhaariga kusoo bukhaariga kusoo arooray farjichu kala noqon soo maad siin keligiina kumaad gooni yeelin carruurta kalena kamaad qadin kala noqon waxaa kaloo soo arooray laa tushidnii calaa jaw waxaad samaysay waa dulmi iyo gardarro markhaatina ha iga dhigin wax dulmi iyo gardarro ah muslim waxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi laa ashhadu calaa jawri jawr jawr anigu ka markhaati kaci maayo iyo gardarro waxaa kaloo soo arooro alfaadiisa ka mid a ah, faashhid calaa hayri fafashhad calaa hayri faashhid calaa hayri cidaan aniga ahayn markhaati gasho aniga ila dhaaf waxaa kaloo xadiidka alfaadiisa ka mid ah falaysa yasluxu haadaa arrinkaa aad samaysay arrin habboon oo macquul ahee eh loo qaateen ah ma aha arrinkaasu ayib wuu ka diiday marka wuxuu yihi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cid kaleeto markhaati u gasho wainii laa ashhadu ila alxaq waxaan xaq ahayn anuu ka markhaati kici maayo hawshaasna shuqul kuma liha ila ku yidhi ayib culimmadu marka waxay isweydiiyaan haddaad wax ilmaha aad dhashay maxaa u xal see loo samayn waxay culimo badani ku tageen in wax loo simo oo waxaad samaynaysid ilmaha oo aad siinaysid u siintidi inay tahay wax mustaxabay iska sunnaahi laazim aysan kugu ahayn laakiin bukhaari asagu wuxuu ku tegay oo ka muuqata inay waajib tahay labadaba in la simo laba ilmood baad wax siinaysaa dhashay kun shilinkaa ka kalena sii haddaadan markaa u helayna hadhow dib ka sii mid baad guri siisay kan kalena sii jamaahiiru ahlicilmi laakiin waxay qabaan taswiyadu inay mustaxab tahay inay mustaxab tahay ayay qabaan waxaa kaloo culimmada qaarkood qabaan haddii ilmaha wax la siinayo sidii markii la dhexlayaba la odhan jiray lidakari milu xadi lunhayeyn dee gabdhaha iyo wiilasha wiilashaha loo badiyana culummada gobol ka mid ah ayaa ra'yigaa qabow ku tegey oo halkaasay mareen xadiidkani marka muxuu inoo faa'iideyn xadiidkani dhowr qodob ayuu inoo faa'iideynayaa waxyaalahan ka qaadanayna ee muhimka waxaa ka mid ah inay sunno haboontahoo wanaagsan walaalaha ilmaha a dhashay ee walaalaha ah quluubtooda inaad isu soo dhowaysid oo jacayl ka dhex abuurtid inaad ka shaqaysaay oo aad sidaa kula noolaatid kagana dhimatid inay tahay arrin aada u wanaagsan wuxuu nebigu ilaalinayana wataa calayh isalaatu wasalaam carruurtao dhan ma u samayso mid walba wax ma siisa maya haddaba ilaahay ka cabsado caruurtiina ah cadaalad u sameeyo saad u jeceshihiin inay baarinimadoodu idiin simato sidaasoo kaleeto idinkuna wax siinta ugu sima marka wax keenaya inay ayaga dhexdooda cuqdaday dhex marto oo mid hadhow lagu yihahdo sooma ogid aabba inuu kuqadiyo uusan waxba ku siin midna uu ku faan uu yidhahdo sooma ogid aabba anigu anigu gooni wax ii siiyey marka maxaa imaan ayagii dhexdooda inay mushkila ka abuuranto cuqdad la isu qaado la kala waxaa kaloo imaanaya inay qayb ka midi si xun u fakaraan oo waalidkii caasi ku noqdaan oo yidhahdaan waalidkey xaqii aan kulahaa meel buu kaga dhacay waa i dulmiyey oo adoo dhintay laga yaabo inay kusoo xantaan oo dee saamayn xun aad uga tagtay eh, saamayn xun ay ku yeelata waxaad uga tagtay labadaaba si looga buskoodo oo ayaguna colaad iyo cumdad isu qaadin adigana caasinimo aysan ka dhalan wixii aada samaysay ilmaha markaad wax siinaysid si wanaagsan u hagaajiyo si gooniya ah waxa weyaan cid gooni ahaa ugu eelan waxsiismada xadiidku taa wuu inoo faaideynaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faaideynaya ka qaadanayna inay bannaan tahay ninku ilmaha uu dhalay xagga jacaylka hadday noqoto ama xaasaska uu qaba xagga jacaylka hadday noqoto qayb ka mida ah waa u badnaan karaayo waa u iilan karaa sababto a ah qalbiga asagu ma awoodi karo ma xakamayn karo laakiin waxaa laga rabaa cadaaladdaa guud inuu ilaaliyo toban ilmood buu leeyahay shan wiil iyo shan gabdhood weeye waxaa laga yaabaa inaysan u siman tusaale ahaan oo qaarkood u baarinaysan yahay oo qaarkood u furfuran yahay oo qaarkood xuquuqdiisa si fiican u ilaaliyaan waalidka qaarna ay ku kakan yihiin adiga marka cadaaladda guud baa lagaa raba inaad ilaalisid laakiin jacaylkaadu dee caruurtaadu adigu ma kala jeclida ayagaa iskaa jeclaysiya jacaylka noocaasana eed kuma lihin xaasaskii baa la mid ah xaasaaskaagii badnaayo aad qabtay haddaad qayb ka mida si gooniya u jeceshahay oo muyuul uu jira iyo iilasho xaggooda ah laguma diidaa laakiin maxaa lagaa rabaa inaysan taasi kugu xambaarin xaqi ay kugu lahaayeen inaad ka dudsiisid oo dhankaa aad jeceshahay aad u badatid kuwii kalena xaqoodii aad meesha ka saartay ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iiday qofka ahee wax la weydiiyey ama macalin ama nin mufti oo fatwoonaya su-aasha alla weydiiye hadday u baahan tahay inuu saa'ilkii wax weydiinaya dib ugu celiyo suu wax u hubsado inay u bannaan tahay tusaale ahaan nebi allow wiilkeygaanan addoon siiyey addoonkan anaa iskale markhaati ka noqo su-aal baa nebigu ku celiyay caruurtaada oo dhan sidaana u samaysa markaasuu maya wixii marka uu ka imaan kara hadhow khalad iyo arrimo kaleeto marka lagu weydiiyey intaad ka fiirsatid saa'ilka dib ugu celi arrinka caddayso markaa kabacdina jawaab ku habboon oo sharciya bixi waana middaa nebigu ina baryay sala allahu alayh wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey shayga xaq ahi markuu kuu caddaado inaad u degdegtid waajib bay kuu tahay inaad aqbasho saxaabigaani nin weyn qowl ka dhacay u ah waxay soomaalidu yidhaahdaan qowl qof weyn ka dhacay waa qolof geed ka dhacay wax sahlan ma aha waa nin oday ah qowl baa ka dhacay addoonkaanaan ku siiyey aabba qaado waa ilmo yar ah ilmihii waa faraxsan yahay hooyadu waa faraxsan tahay nebi moxamed baa la sulayma calayh isalaatu wasalaam laakiin siismada noocaasi inay wax ku jiraan markay u caddaatay siismadii o dhan wuu ka noqday bashiir soo gobanimo ma shayga xaqaaya marka markuu kuu caddaado waxaa lagaa rabaa inaad aqbashid oo weliba ku qalbisanaad ku qalbisanaatid isla markaba u degtid qabuulhas cala ra'si walcayn waana sida muminiinta lagu yaqaano inamaa kaana qowla muminiin idaa ducuu ila llahi warasuuli liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacna inay yidhahdaan waa maqlay dhaga ahaan si kastana waa u aeecana waa qaadana marka sidaas ala maslada jaahil waad ka noqon kartaa axkaam baa laga yaabaa inaad samaysid khaldan laakiin markii xaq kuu cadaado alrujuucu ila alxaqi fadiila in xaqa iyo wanaagga loo noqdaayo sharaf iyo wanaag weeyaan xadiidku wuxuu inoo faa aan ka qaadanaya qofka culummada ah dadka dadka u fatwooda xaakimka iyo dadka qabaha iyo maxaakiimta fadhiyaan in laga rabo meel kastoo ay joogaan inay dadka cadaaladda iyo taqwada ilaahay faraan oo mas-uuliyadda diineed u qumaano nebigu waa kale ittaqu llah ila inka cabsada dood wacdiluu bayna awlaadikum carruurtiinana cadaalad u sameeya haddaad culummo tahay marka oo diinta ilaahay xambaarsan tahay oo fariintii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam adduunka u ridatay mas-uuliyadda noocaasaa kuu taala hawshaasina waa hawl muhiimadeeda leh ayib xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey jacaylka adduunyada oo isa siiyaay oo aadka loogu dadaalo laga badbadiyo mararka dambe in laga yaabo inay wax la-aanba ku dhigto waa meeshay soomaalidu ohan jiraan wax badse wax beelbeeleeda camro marka hore waxay tii wiilkayga waxaa la ii siiyey markii xigtayna waxay tihi inaad kaxeeyo dabaday ka soo gasho odaygii wiilkiio nebiga inoo geeyo markhaati uga dhig laakiin hawsha maxaa ka dhashay meel aan laga noqon karin oo nebi maxamed hadalkiisii oo uu yidhi kala noqo baa ka dhalatay marka mar walbood adduunyada aada si xagjirnimaha oo waxa ka badbadiisa isu siisid waxaa laga yaabaa dhan aadan ka firaynin wax la inay kaaga timaado waa suurtagal arrinkaasi waa suurtagal ayb can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay radia allahu canhu anna abaahu aabihiis ayaa ataa ula yimid bihi nucmaan rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi innii anugu naxaltu naxlada waxaa la yidhaahdaa alcadiyatu bikayri ciwad in qofka wax la siiyo adoon bedel kaga rabin iyo inuu wax kugu bedelo waa siismo innii anugu naxaltu waan siiyey ibnii wiilkayga haadaa ee kan maxaad siisa qulaaman addoon riwaayadaha qaar baa waxay sheegayaan wax kale inuu siiyey waxaa laga yaabaa inuu markii hore mid siiyey kabacdina uu kaga noqday kabacdina kal uu siiyey kii asaga ahaana loo diiday waa suurtagal faqaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afacalta ma samaysay haadaa arrinkan biwaladika ilmahaaga kullihim dhammaantood ilmahoo dhan sidaanu u samaysay qaala wuxuu yidhi laa may maana samayn buy sidaas riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan inuu nebigu yidhi alaa waladun siwaa caruur aan asaga ahayn malee oo ma dhasha markaasuu yidhi nacamhaa waan qalay markaasaa nebigu yihi sal alay wasalam sidaas ma u wada samaysa suu yidhi maya maana samaynin markaasaa nebigu yidhi ittaqu llaah ittaquu ka baqa allaha alle wacdiluu u garsooroo cadaalad u sameeya fii awlaadikum awlaadihi cadaaladda iyo taswiyadana waa kala labo oo cadaaladu qof walba waxa ku munaasabkaa in la siiyo wey taswiyaduna waa inaad tiraado wax walba waa ka simaya cadaaladaana sax sababtu waxaa weeye ilmaha adashay oo laba jirka ah iyo midka adasho oo faqiirka ah oo laga yaabo afartan ama konton sano inuu jiroo baahan yahay oo caruur leeyahay oo baahidiisu ka tira badan tahay kale inaad tiraahdo isku siban wax u samaynaya waa taswiyo laakiin inaad tiraahdo mid walba baahidiisa wax ku munaasabaan siinaya waa cadaalad cadaaladaasaa nabigu faraya sal اlahu alayh wasalam wacdiluu fii awlaadikum caruurtiinana u cadaalad sameeyay farajaca wuu noqday aabee aabbahay faradda wuu celiyay tilka taa asadaqata ee sadaqada rawaahu bukhaariyu muslim alxadiiu اhamaanuun ilmuhu hadday badan yihiin cadiyada iyo waxa waalidku u bixinayana wax yar ay yihiin haddii hadda mid aad toban shilin maalan siis hadda inaad siisid imale laakiin habeen dambana kaa waa inaad toban siisa ama marka kale ay kuu fududaato waxaa la diidan yahay midkaan mar walba toban shilin iska sii kuwii kalena qali haddii ay buskud iyo wax kuu gooyaanna wax yaroo toban shilin oo ayagii wada gaarayana usoo samey haddaad maanta kan mara u gedi awooduna aysan kuu saamaxayn kulli inaad u wada gedi marka kalo ku xigto kuu fudaato hebel la mara uga heblaayana mid usoo gad saasaa la raba ayib marhaba ya waa sa cahligeedii suuska dhaqaa ilaa uu ka dhinto aduu markii u ka dhinto waa la duugi nin walba waxay ku haysta hadduu cadaalad sameeyey wax dhibaa male cadaalad hadduu sameeyey inuu ilmihiisa ama bahbaa waxa u si wanaagsan cadaalad uu sameeya lama diidan cadaalad darrada un la diidan yahay cadaalad darrada un la diidan yahay ayib alxadiidu hamaanuun xadiidka sideetanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana alaqrac ibna xaabis aqrac ibna xaabis ninka loo yaqaan absara wuxuu arkay annabiya nebigu arkay sala allahu calayhi wasalam yuqabilu xaalo uu nebigu dhunkanayo alxasana xasan ibnu caliyi oo nebigu awowo u yaho faaduma binti caliyi ay dhashay ayuu nebigu dhunkanayay aqrac ibnu xaabisna nin reebiye ah oo xoogaa kakano qallafsan marka nebigu ilmahan awowaha uu yahay dhunkanayu arkay faqaala wuxuu yidhi aqrac inna lii aniga waxaa ii sugnaatay casharatan toban oo min alwaladi caruur toban ilmood baan helay maa qabaltu ma dhunkan waaxidan mid oo minhu ayaga ka mid inaan kulligood wada dhunkado toban kaba hal midoo ka mida weligay ma dhunkan faqaala wuxuu yidhi rasuululaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam innahu amar yashaaniye man ruuxii laa yarxamaa naxariisan laa yurxam looba looma naxariisto rawaahu lbukhaariyu wa muslim waxaa kaloo soo aroortay inuu nebigu yidhi ilaahay qalbigaaga raxmadda hadduu ka siibay maana aduu hadda ku siin kara wax ilaahay kaa siibay qalbigaaga raxmaddu ka maqan tahay xadiidkani wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo ka qaadanaynaa jawaabtaa nebigu uu aqraca ibnu xaabis siiyey baa waxayna tusinaysaa ilmaha in la dhunkado iyo ehelkaaga iyo dadka maxaarimta kuwa oo gabdhaha ah iyo kuwa kaloo dadka kaloo ragga oon qaraabadaad ahayn dee ragga muslimiinta oo kaleetaha in la dhunkado waa haddii loo dhunkanayo raxmad iyo jacayl loo qaba iyo udhibrin haddii loo dhunkanayo laakiin ninku hadduu ilmo dhunkanayo ama gabadh muxaaraantiisa ka mida uu unkan hayo ama sida qaarka dadka aljinsu taalid kuwa la yidhaahdo ragga ragga wax ka daya ah oo u dhunkan haya jacayl iyo caashiku asaga laftirkiisaba jecel yahayba jasad ahaanna uu jecel yahu shaahu ahaan u dhunkan dee xaaraan bay noqonaysaa marka laakiin gabadhaan aad dhunkanaysa ee maxramkaaga ah ama gabadhu ninkan ay dhunkanayso maxramkeeda ama ilmahaanaad dhashay ama ragga kaloo caadiga ah ama gabdhaha kaloo caadiga ah oo isa salaamayo iskunkanaya intuba waa bannaanta waa mashruuc laakiin shardi raxmad iyo maxaba iyo wanaag waa in la isu kukorahay laakiin taladuda hadday timaado iyo ku raaxaysi masalad kale yeelanaysaayoo khalad bay markaa noqonaysa waxaa la mid a in qofka had la siiyo kale ee la mucaanaqeeyo in la shumiyo kulli axkaamtaasi qaadanaysa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa dadka ilmahooda aan tusin raxmada iyo jacaylka aan u muujin hadday tahay xagga hadalka iyo hadday tahay xagga ficilka iyo hadday tahay dhunkashada iyo inuu qalbigoodu naxariis la-aan yahay ayay ina tusin dadka ilmahooda qaabka kale ula dhaqmo wanaagsan oo nebigu u samaynayo xasan buu dhukanaya mararka qaarkood isagoo khudbaynaya oo mujtamac ay hor fadhiyaan uu arkaya ilmihiisii oo safka soo dhex maraya markaasuu khudbadii hakinaya oo u tegaya oo salaamaya nebigu sal allahu calah wasalam inaga maanta ka waran khadiib inoo khudbaynaya ilmo uu dhalay oo soconaya hadduu inta arka soo qaadi laha khudbadaaba ka dareeraynaa waxaa loo arkahayaa in uu qabyaaladaysta oo ilmihiisa u exday dadkan aan ixtiraamayn arrinkaasi khalad saamayn gooniyu ilmuhu leeyahay nebigu intuu dad tujiyey isagoo imaamkii ummadda ah oo sujuuday baa xasan ama xuseen midkood dusha ka fuula markaasuu sujuuddii ku raacay sidii la yaqaanay wax ka badan nin saxaabigo meesha ku sujuudsanaayo dadka tukanaya ka mid ah baa wuxuu waan fariistay waan fiiriye waxaa dhaca isbedelan eh mise nebigu waa sujuudsan yaho ilmo yaraa ka duulakoola oo halkaa ka saara sujuudi baan ku noqday nebigina weli waa sujuudsan yahay hadhow nebigu salaada markuu ka baxaa la weydiiyo nebi allow maanta waxaadan samayn jirin baa samaysa haahoo kan yara ayaa gaadiid iga dhigto oo idil fuulayo waxaan diidanaa buu yidhi dantiisa intuu boganaya inaan yara dadajiyaan diidanaa bu nebi sal alla alay wasalam dadka tujinaya marka hala yaabin mararka qaarka baa laga yaaba imaamka ina tujinaya hooyooyinka masaajidka kusoo tukanayo kale inay ilma soo kaxaystaan ilmihiina waxaan dadka waaweyn ay dareemayaan ma dareemayaan halgaaba inuu iska ciyaaro inuu si noqdo marka dadka waaweyn baa laga rabaa inay dulqaad muujiyaan soomaalidu ilmo yaroo masaajid la keena jariimay u arkaan ah, ilmaha yarkoo sabiga buryo qabka iyo waa necab yihiin qalad bay arrinkaas waa in raxmad loo muujiyo masaajidka la keeno oo la ilaaliyo iyadoo masaajidka ixtiraamkiisana lagu dadaalay ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana laqraca ibna xaabis absara wuxuu arkay annabiya nebigu arkay sala allahu calayh wasalam yuqabilu xaalow dhunkanaya alxasana xasan xasan bnu caliy faqaala wuxuu yidhi aqrac inna lii aniga waxaa ii sugnaaday casharatan toban oo min alwaladi ilmo ah maa qabaltu ma dhunkan waaxidan mid oo minhum ayaa ka mida ah. bal laba ukaadiyo xataa hal mid weligii muusa dhunkan faqaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innahu amriya shaniya man laa yarxam man axadka laa yarxam aan naxariisan oo aan makhluuqa ilaahay u naxariisan yaryarka iyo dayarta aan u naxariisan ilmaha aan tusin dhimrin laa yurxam isagana looma naxariisto soo adigu ma rabtid naxariista ilaahay waatuu nebigu inaa lahaa irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama allaha makhluuqiisa ka sarreeyaa idiin naxariisan haddaad idinku naxariisataan rawahu bukhaariyu muslimu bukhaariyo muslim baa wariyey alxadiid alxaadi wahamaanuun xadiidka siddeetan iyo koobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu anna zaynaba gabadha zaynab la yidhaahdo kaana smuha magaceedu wuxuu ahaa barata baariyad baariyad baa la odhan jiray faqiila waxaa la yidhi oo dadkii baa waxay ku yidhaahdeen tusakii way mahadinaysaa nafsahaa nafteeda ayadaa isbuunbuuninaysa oo is-ammaanaysa fa wuxuu ku magacaabay haa ayadaa rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama zaynaba zaynab ayuu ku magacaabay rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani laba masalo ayuu ka hadlayaa muhim masalada koowaad waa masalada ku saabsan adtaskiya inuu qofku isbuunbuuniyo asagu is-ammaano ama dadku ay ammaanaan masalada labaadna waa masalada ah tasmiyadoo qofka magaca ma laga bedeli karaa magacsa sakiisii ka haboon ma loo bixin karaa masalada ku saabsan qof in la ammaano ama asagu is-ammaano marna way bannaan taha marna ma bannaan masalada qofka in la ammaano ama qabiil gooniya la ammaano ama shaksi la ammaano wanaaguu leeyahayna lagu ammaano hadday tahay wax asaga dhiirigelin u ah adiguna aada run sheegayso waxa qofka aada ku sheegaysaa ay run tahay fitanna aysan ka dhalanayn oo qofkii inta la ammaano uu ismahadiyo inuusan kibir iyo isla islaweynan kasii qaadaynin way banaanta aada buuna nebigu hawsha u badan jiray sal alla alay wasalam qabaailkuu ammaani jiray qaar ka mid oo gooni u ammaanayo qabiilku qabaa'il gooniyuu si gooniya ugu duceeyey shaksiyaad gooniyuhu si gooniya ugu duceeyey si gooniya u ammaanay ayib marka waa banaanta marka la leeyahay yaan la is ammaanin iyo waxa weeyaan dadka dadka ammaana afka ciidha looga sayriyey waa wixii qofku uusan mutaysanoo lagu ammaanayo ama qofku wuu mutaystaa laakiin waa qof laga yaabay iimaantiisu inuusan aada u xeeldheerayn oo haddii lagu ammaano laga yaabo inuu kaba sii badbadiyo cujbi iyo isla weynan uu ku dhaco arrinkaas si looga badbaada kaasoo kale waa la iska daynaya gabadha marka zaynab ah nabiyullaahi maxamed baa hooyadeed qabay oo umusalama iyo abisalama iska dhalay abusalama iyo nebigana isku naas bay nuugeenoo horaan usoo tilmaana magaceedu marka baruu ahaa nebigu waa ka bedelay zaynab buuna u bixiya qofku hadduu magac xun leeyahay nebigu waa ka bedeli jirayo magac wanaagsan ee suuban ayuu u bixin jiray hadduu magac fiican watoo soo islaama magaciisu u dayn jiray nebigu sal alla alah wasalam marka masalada ku saabsan taskiyada qofku inuu asagu is-ammaano marar ay bannaan tahay baa jira duruuf iyo danka lifti hadday jirto way bannaan tahay inuu is-ammaano qur-aanka kariimka waxaad ku aragtay nabiyullaahi yuusuf nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markuu ninkii boqorkaa la hadlahayay wuxuu u sheegay sifaad wanaagsan oo ku mutaysanaya xilka in loogu dhiibo inuu leeyahay buu isku sheegay way bannaanta marka dan baa keentay sababta wuxuu u arkayey fursadaas iyo waktigaas hadduusan ka faa'iidaysan iyo xilligaas xoolahaasi inay dayacmayaan dadkaasuna ay haraagsanayaan way badan taha marka nabiy llahi maxamed sal alla alayh wasalam saxaabadiisa qaybo ka mida ah sida sacad ibn abwaqaas oo kale oo yidhi saasaan u tukan jiray haddan ka hor baan soo islaamay diintaan dhib badan baan usoo maray qolyo reer ciraaq ah oo yidhi salaada ma tukan yaqaano waa fulay oo waa khaayib buu la hadlahay oo xaqiisu dhacsanaaya marka intay sheegeenna inay been tahay buu tilmaamayay markaasuu wuxuu isku ammaanay geesinimo iyo diintan inuu usoo halgamay iyo waxa weyaan wakti dheer oo usoo maray iyo sirc iyo rafaad usoo maray dhan iyo xaajaa keentay laakiin ayadoon wax baahiyu keenin inaad mar walba is ammaan tahay waa laga yar roog ayib waa midii yamim uu lahaa maama afur baa tiri nin ammaantii meershaari ismaashay weeyaan mid kalaa ka daba tiri mar hadday kumuu mar hadday kumuusan kartaa isku muurjaa mar hadday kumuusan marka way banaan tahay haddii ay dani keento ayib waxaa jira saxaabiga loo yaqaano cuثmaan ibnu maqcuun markuu geeriyooday baa gabar umulcalaa alansariya loo yaqaano oo aad agteeda uu uga qiimo badnaa saxaabigaasu qiimo iyo aad sharaf ugu haysay baa hadasho waxay tihi raxmat ullaahi calayk aba saa'ib abu saaibow ilaahay naxariistiisu dushaada ha ahaato fashahaadatii calayka laqad akramaka allah waxaa markhaati kaaga furaya inuu ilaahay ku karaameeyey markaasaa nabigu la hadlo sala allahu calayh wasalam ku yiri wamaa yudriik an allaha akramahu oo ninkaan wuu dhintay inuu ilaahay karaameeyey oo jannadiisa geliya maxaad ka ogtay markaasa intay yaabtay waxay tiri haddaan kaa ilaahay karaameeyu ilaahay karaameynayaabati ninkiisaanu waa u suuqanaayo u cibaadaysan jiro u fiicnaa markaas wallahi ama nebi moxamed wax laigu samayn doona inaan ka warqabin adiguna asagaad ka hadlaysa maalinkaasay go-aan qaadato tiri qof damboo bani aadam oo ammaano sanad kaan maba dhacaysay tiri way joojisa marka way bannaan tahay qofka wixii wanaag waad ku ogtahay inaad uga markhaati kacday laakiin wixii adiga qeybka ah aadan ogeyn ilaahay baa ka warqab laakiin wixii wanaag aad ku ogeyd hadduu dhinta iyo hadduu noolyahay baad kaga markhaati kici karta can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana zaynaba gabadha zaynab loo yaqaana binta abi salama weyne kaana wuxuu ahaa ismuhaa magaceedu barata bara ayuu ah faqiila waxaa lu yidhi tusakii way buunbuuninaysaa buunbuuninaysaayoo nadiifinaysaa nafsaha nafteeday ammaanaysaa fasamaa wuxuu ku magacaabay haa ayada rasuululaahi rasuulki ale sala allahu calayhi wasalam zaynaba zaynab ayuu ku magacaabay rawaahu bukhaariyu wa muslim magacyada wanaagsan ee sharaftana leh islaamka gabdhihiisiina loo bixin jiray ilmaha loola baxo hadda waxaad arkaysaa innaga ilo markay noo dhashaan hooyooyinkii aabayaashu maantao dhan waxay baadigoobahyaan magacyo markaasaa laga yaabaa magacaan awoowe iyo aabaha midna karin oo meel aad ka soo xigatay inaad ilmaha ula baxday hadhowna mar walba hooyadaa ku tirada gabadha magaceeda muxuu ahaa wiilka magaciisa muxuu ahaa waa wiil magaciisa qolo kale intaad ka soo horgeysatay aabbaha iyo hooyadiba kari la magac fiican oo waalidiintu ay karaan oo caaisha iyo zaynab iyo safiya iyo axmed iyo cali iyo xuseen iyo magacyada caadiga ah ilmaha loo bixiyo waalidiintan ayaa laga inkaar galabsa alxadiid ahaani wahamaanuun xadiidka sideetan iyo labaad can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam idaa kaana markuu xasilo leyli hameenka mugdigiisu ow amsaytum ama aada garabaysataan fakufuu reeba sibyaanakum ciyaalkiina reeboo inay baxaan oo magaalada u baxaan ka reeba fa ina shaydaana shaydaanku yantashiru wuu baahayaa wuu faafayaa haynaydin waktigaas fa idaa goortii dahaba uu tago saacatun gabal oo mina leyli hameenkii ka mid a fakhalluu sii daaya hum caruurtii wa aqlibuu xira al abwaaba irididaya albaabadana xirta wadkuruu sheega ismallaahi ilaahay magaciisana xusoo magaca la ku qabto bismillaahi fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu furi maayo baaban irid muqlaqan la xiray ma furayo wa awki-uu xirxira qirabakum sibraanadiinna iyo aashuunadiinna iyo weelasha biyaha iyo waxyaalaha dareerana ayagana xirxira wadkuruu sheega isma allaahi ilaahay magaciisa wakhamiruu daboola aaniyatakum weelashiinana daboola wadkuruu sheega ismallaahi ilaahay magaciisa walow an tacruduu ama walow an tacriduu raada in la godo iyo in la kasriyo labadu way bannaan yihiin inaad ku dadabtaan oo ku gudubtaanba ha noqoto calayhaa weelashaa dusheeda shay-an shay inaad ku gudubtaanba allaha ka dhigay wa waadfiuu demiya masaabiixakum faynuusyadiinnana iska demiya oo baktiya habeenkii markaad seexanaysaan rawahu bukhaariyu wa muslimu muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa-iideynayaa shan shay oo aadaabta islaamka ka mid ah habeenkii marka la baryayana ku saabsan iyo gurigii shayga koobaad shayga wuxuu noqonayaa shantaasay noqonayaan kow qoraxdu marka ay dhacayso agteeda ama ay dhacdo ilmaha inay banaanka u baxaan in laga ilaaliyo labo albaabada in la xirto saddex weelasha in la xirxiro afar kuwii daboolla in la daboolo shan faynuusyaha in la debiyo lix shantaa qodob buu xadiidku ina tusinaya ka hadlaya shantaa qodob ayuu ka hadlaya shantaa qodob buu xadiidku uu ka hadlaya shantaba waxaa ku kulmay maslaxada bani aadamka maslaxadooda adduunyo iyo tooda aakharaba ilaahay shantaba wuxuu inooga ilaalinayaa shayaadiinta hadday yihiin kuwooda jinka ah iyo hadday yihiin shaydaan maryoole intaba ilaahay uu inooga ilaalin waxaad halkaa ka dareemaysaa shareecadeennu inay la timid oo diinka nebi moxamed uu la yimid maslaxatulcibaad addoommadaas ilaahay oo aynu ka tirsannahay wax ayaga dantooda iyo maslaxadooda ahay shareecada nebi maxamed la timid sal alla alih wasalam wixii dheeftoodaana inay u hirgeliso wixii ayaga dhib ku ana inay ka fogeyso labadaa qodob bay la timin harci uu la yimin sharciga nebi maxamed sal alay slam dadka marka kohosanaya oo dhibsanaya oo sharciga ilaahay ha la ysku marka la yidhaahdo xasaasiyadda dareemaya oo qamandhaconaya oo jirraconayaaye imaan la-aan baa haysa wax uga fiican maslaxadooda iyo dantooda adduunya iyo tooda aakharo diinka nebi moxamed ma uu jiro sidaa ogeed boqol boqol waa inaad ku qanacdid kuna kalsoon tahay xadiidkani wuxuu tilmaamay markii hameenka la gaaro junxuleil waa mugdiga hameenkii marka la gaaro ama la galabaysto qoraxdiiba ay sii dhacayso ilmaha waa in la reebo guryaha lagu celiyo shayaadiintu markaas ayay soo faafi xadiidku wuxuu sheegay shayaan bas qur-aankuna shayaan laba qoloba waa ku sheego shayaaiin alinsi waljini labadaba wuu tilmaamo marka shayaanka kaynaan aan jinkaa keliya maahane waxaa laga yaabaa ilmahaaga maalin walba maqhribka hadday bannaanka u baxaan dad shayaaطiin ah oo maryaqaba oo dhaqan xun oo ilmahaaga kaa fasahaadiya berri ka maalin aad aragtay ilmihii oo daraagiis isticmaalayo balaayo maqhribkiisuu u baxayay maqhribka aan tukanaynin uu raacahayey meel daran ka dhacay inta badan soomida arag marka la tukanayo ilmaha meelaha wada yaacay waan masaajidda imaanayni balaayo xunxun baa meelaha u istaagaysa waa ilmo yar caqligoodu kuma filla aqoon buuxda male waa ubadkaa hadda soo korayo ubaxa balaayaa meesha isbaara u dhigan hadhowbu wuxuu noqonayaa salaad la-aan iyo caasi iyo jeegaxiir iyo midaan salaadii ku fiicnayn waalidkii ku soo istaaga maxaa ku dhacay maqribkiisaad u fasaxaysay shayaaiinulinsi baa ka faa'iidaystay ama waxaa laga yaabaa shayaaiinuljinni intay ka faa'iidaystaan ayagoon adkaar iyo weyso iyo tahaaro midna qabin in meel qashin qub iyo jimana intay dhex galaan ama jindegan yahay in ilmihiiba suuxdimo iyo balaayo ay ku dhacdo iyo dilaan kaa dira ama ay kaa dafaan oo il iyo baal meelu dhigay la waayo markaasaad maanta dhan waxaad leedaha u tahriib baan u malaynayaa libiya meelahaasaad ka raadinaysa tahriibba kuwa maqanee jin baa la tagaa laga yaaba intaaba si looga badbaado gabalkii mar hadduuba dhacayo ilmaha guriga ha lagu hayo guriga ha lagu hayo wuxuu xadiidku ina barayaayoo kaleeto cilada ilmaha guriga loogu reebaya nebigaa fasiray fa ina ashayطaana yantashiru xiina markaasuu soo baahaya waxaa laga yaabaa kuwa aan salaada usoo bixin waktigaa inay soo baxaan oo ilmaha ugaarsadaan oo ka faa'iidaystaan qaarkood laga yaabo ilmahaga inta la qaato in la dilo xumaato lagu sameeyo la afduubo waa shaydaan maryoole ilmahaaga ceshoo marka guriga ku cesho shayaadiintaas ayadaa ka ilaasho una xasixiro faidaa dahaba saacatu min alleyl habeenkii gobol ka mida markuu tago habeenku madoobaado oo dee waktigii shucaacii maqribka u dhammaado markaas ayadaa ilmaha sii daayo way bixi karaan markaa xataa waxaa boon inaad raacdid la socotid ilmaha wuxuu ku sugan yahaan ka warabti waaqliqu labwaaba wadkuru smaallaahi albaabada xirta magaca allana sheega wowdaan dhexda ku jirta wadkuru smaallaahi ku tusin mayso albaabka marka la xirayaba magaca ilaahay inaad sheegaysa laakiin wowda waa ugu cadufo waxay ku tusinaysaa albaabkana in la xiro ilaahay magaciisana lala yimaado ama isku mar ha noqdeen ama bisilku ha horeeyo ama ha kuu dambeeyo kala qaadna wowdan uga caduf marka albaabka xir magaca ilaahayna ku xir xadiidku cumuumkiisaas in lagu wado oo mar kastoo albaabkii la xirahayo magac ilaahay la sheega waa suurtagal waxaa suurtagala albaabka la leeyahay shaydaanku ma soo gala inuu yahay albaabka madaxa loo magaa magaca ilaahay loo sheegay albaabka waad xirtay magaca ilaahayna waad waa sheegtay bismi illaah albaabkaa weeye albaabka la leeyahay shaydaanku ma soo galayo waxaa labadoo suurtooda albaab kastoo xiran inuusan shaydaanku soo gelaynin ama magaca ilaahay ku sheeg ama ha ku sheegaan labaduba waa muxtamil laakiin waxay u badan tahay waa albaabka magaca ilaahay lagu sheegay albaabka uusan shaydaanku soo gelayn sababtoo ah xadiid kale wuxuu tilmaamayaa markaad soo socotid buu shaydaanku kusoo dabageli albaabka guriga haddaad bisin alla ku gashid iyo magaca leh shayaadiinta kaluu u qaydogeynaya wuxuu leeyahay meel aad ku baridaan iyo meel aad degtaan midna idiinma hadii laakiin bisin la-aan iyo adkaar la-aan guriga dalaqaad kusoo tiraahday shaydaankii ku daba socdayna wuu kula soo geli keligiina ku ekaan mahay wuxuu dirsan karu dirsan hadduu telefoon haysta iyo hadduu wax kala haystaba wuxuu la leeyahay meeshii aad ku baryi lahaydeen baan idiin hayaaye imaada cuntadii laguu keenay haddaadan bisinka u qaban wuxuu leeyahay awal waxaan idiin haya meelaad ku bari lahayn cuntadii iyo meeshaad ka cuntayn lahaydeenna waa idiin hayaa imaada gurigaagiiba waxaa ka martay qadan shayaaiin markaasay meella waxay u tahay looj ay seexdaan iyo hoteel meella waxay u tahay makhaayad ay ka cunteeyaan intabana adaa sabab noqday sababtaa guriga markaad soo gelaysay adkaarda kumaada soo gelinba waxaa laga yaabaa xataa reerkaaga markaad u tegaysa adkaarta haddaadan u akrisan inuu asna waxa weeyaan kuula tago oo hadhow ilmo la fahmi waayo jamlajaan uu dhasho sebaad ugelin adugu waa ilmo shaydaan wax ka aroosay hooyadiiso meel daran uu kala yimi asaguna marka weligaaba adkaarta ku xirsi xiro ayib xadiidku wuxuu ina tusinayaa albaab xiran shaydaanku inuusan soo gelin laakiin albaabkii shaydaan kusii jiray haddaan soo xero ka wada horey uba usoo galayba guduhu ugu jiray albaabkii waan xera marka bismi illaahi baan lanna xadiidku wuxuu ka hadlahayaa fa ina shaydaana laa yaftaxu baaban muqlaqan albaab la xiray shaydaanku ma furo kii kusii jiray marka ka warran horeyba usoo galay oo ugu jiray culamada qayr waxay yidhaha xadiisku wuxuu ka hadlahayaa kuwaa kore inuusan soo gelin oo bannaanka ka jira haddii xataa la yidhaahdo kuwaa bannaanka jiraan soo gelayn oo kanaa gudaha ku jirayo keligii sharku wuu isdhaamaa hadday kuwii bannaanka joogeen oo kuu soo gelahayaan kuwii gudaha jirana kusii jiraan oo labaduba isugu kaa tagaan iyo kuwii bannaanka haddaad difaac ka xiratay kuwa gudahana adkaar kaliya aad wax ku dadaashay ama ayagii iyo kuwaan waa isdhaamaa sharku wuu isdhaamaa haddii la yidhaahdo shaydaanku labadaba waa ku bisinku labadaba waa ku filan yahay oo markaad bisinkii bisinkiiiyo adkaartii qabatid kuwii gudaha ku jirana bannaanku u saaraya kuwii bannaanka jirayna ma soo gelayaanna ayadana dee adkaarta xooggeeday ka mid tahayo waa shay aada u wanaagsan wey shay aad u wanaagsan weeyaan culummada gobol ka mid ah ayaa waxay xadiidkan kala soo dhexbaxeen albaabka furan shaydaan kuma galaa haddii la yidhi markaad halaaqoonaysid oo hamhaamsanaysid afka isku qabo sababtoo ah afkaagu waa albaab furan ha markaad tidhaahdo shaydaanka meeluu taaganya dalaq buu kaaleyay marka hadhow caajis iyo wahsi salaadii uma kici kartid shaydaan baa caloosha kaaga buuxa ma shaydaan caloosha kuu dhex fadhiya ku odhanaya orod salaad aad oo umayso weysayso oo masaajidka qur-aan kusoo akriso meeshaasu ku dhex jiifsanaya adnaba qur-aan ahay marka waxay yidhahdeen maadaama albaabadii markii la xirayo bisinka laga qabanayo la isku aaburayo albaab laisku xirahyo la soo riixayo bisinka loo qabanayay markaad halaaqoonaysidna afka isku qabo yaan ibliisku kaa gelin axaadiid gooni aana kusoo aroortay xataa dadka qaar baa waa yidha kuwa odhanaya nebigaa sheegay haddii shaydaan magacaas la yihahdaaba jiraba ad qaylinayso ku hayso afka u kala qaadaysa waaba shaydaan magacii intuu kaa galo ilaa cirkaaga af weliba kugu qasday markan calosha intay la egtahay ir gudahaadiibuu ka warqabaaba marka markay halaaqa ku qabato ama hamhamsa aad hamsanayso afka isku celi haddaad calaacasha saartid iyo haddaad cimaamada saartid iyo marag kale haddaad saartid iyo haddaad afka isku qabatid wax uu sameeyo hadhawaaqa kuwaad arkaysaa marka salaada ayuu ku jiro oo ah iska odhanaya ma haboono arrinkaas weelasha weelbiyoodka hadday yihiin iyo weelasha caanaha iyo kuwa cuntadaya hadday yihiin hala daboolo wixii ninkax iyo xerxer lehna hala xirxiro xadiid baa jira nebigu uu tilmaamaya sanadkii hal maro waxaa jirta suni ay ka soo degta xagga sare weel bannaan ma aragta ilaa way gasha markaasaa waxaa laga yahaha jeemis iyo bacteriya daawo loo waayey sun cirka ka timid oo aan bani aadamku u ka warqaynba xanuunkeeda inay ka dhalato isbitaalkulo xagige waa sunbay ka dharge marka weelasha waa in la daboolo wixii aaburdha la aaburo wixii waxa weyaan la gambin karo la gambiyo wax kale haddaad weydi shay unbaa dusha ka saar walow cadayan ha noqdo inagoo miyigeel ku dhacna waxaan garanayaa nin oday ah hadda waa dhinta allah unaxariisto waagaasuu xadiidkaa ku dhaqmajir anigu laakiin kama naabaqarin toobkaha iyo gaawaha caanaha geela lagu dhiganahayo laan buu soo jebin jiray wuu dul saaran jiray markuu xataa geed u saarta waaye kastuumada asagu qabo inta iska bixiyo dabool kaga dhigto waa banaantay sababtaa nebiga wuxuu leeyahay walow an tacriduu calayha shay-an walow shayba allaha ka dhigo wuxuu doonaya ha noqdo shaygaas marka waa qaacido sax wey qaacidadaas qaacido sax wey ya yaa sameey ha waxbay saaraan waa sax wey hawshaas wuxuu kaloo nebigu tilmaamay xadiidka faynuusyaha in la dabiyo faynuusta cillada loo daminaya nabigu waa sheegay sal lay slam waxaa laga yaabaa shaydaan jiir iyo wax la mid oo faasiqiin oo asaga la shaqeeya intay liifada yarta ay soo jiidaan oo sariirta ku dhejiyaan in qoysba dhan ay dab qabsadaba reer ay sidaa ku baaba'aan ma laga yaabaa laambadaha masaajidka iyo ku xiran in la mid waa suurtagal oo haddaan hadda jiir gaari karin sooma dhici karta inay soo dhacdo wixiina korontaa ku rakiba lagabanaya waxaa laga yaabaa kale inuu shay baasiin iyo gaas la ka agdhow yahay sidaa awgeedna ay boqolaal muslimiina iyo masaakiin ku naf waayaan marka hameenkii leyrka iska dami caafimaad bay xataa u fiican tahay oo hameenkii mugdigaa qofka u fiican marka leeyahay hameenkii libaas baa laga yeela mugdigaa u fiican lakiin haddaad hameenkiina koranta kugu shidan tahay maalinkiina koranta kugu shidan tahay ma fiicna marka taasna waa in la iska damiyo ayib idaa kaana markuu yahay junxu leyli hameenka markuu xasilo mugdigiisu aw amsaytum ama aada galabaysataan fa fakufuu reeba sibyaanakum ilmihin celiya faina shayaana shayaanku yantashiru wuu faafayaa xiina idin markaas faidaa dahaba markuu taga saacatun gobol oo mina leyli hameenka ka mid a fakhalluu sii daayay hum caruurtii wa aqliquu xira alabwaaba albaabada xirta albaabada waa in lasoo xirto jamaahiirtu waxay qabaan culummada in la xirto albaabka sunno inay tahay laakiin culummada qabta inay waajib tahay wadkuruu sheega ismallaahi ilahay magaci bismillaahi albaabkaa ku xiro albaabaa bismillaahi ku xirta shayaan kaamana furi karo mana soo geli karo faina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furi kara baaban albaab muqlaqan la xiray wa awki uu xirxira qirabakum sibraaradiina iyo aashuumadiinna wadkuruu xusa oo sheega isma allahi ilaahay magicii wakhamiruu daboola aaniyatakum weelashiinna wadkuruu sheega isma allaahi ilaahay magicii walow an tacruduu inaad ku dadabtaan oo ku gudubtaanba ha noqoto calayhaa weelasha dusheeda shay-an shay un ha noqoto lanna masaalixda adduunyada iyo midda aakhiraba waa la ilaalinaya addoommada ilaahay waa la waardiyey wa adfi'uu dabiya masaabiixakum faynuusyadiina rawaahu bukhaariy wa muslim wallahu aclam sala allah barak cala nabiyina